bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin <clears throat> wsala allahu wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi waslm ajmaciin ama bacdu waxaa in sha allahu tacaala halkan aan ka bilaabeynaa kitaabka la yihaahdo masaa'il اljaahiliya alatii khaalafa fiiha rasuulu اllahi salى اllahu alayhi waalihi waslm ahla اljaahiliya masaa-isha jaahiliyada loo nisbeeyey taasoo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku khilaafay dadkii jaahiliyada ahaa ee uu leeyahay lilimaam alcallaamah almujadid maxamed ibni cabdilwahaab atamiimiyi raximah llah dhashay kun boqol shan iyo tobankii dhintayna kun laba boqol iyo lixdii kitaabka marka sida ciwaankiisu uu yahay waa masaa-il dhowra ilaa boqol iyo dhowr ah oo masaa-il jaahiliya ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii jaahilyada ah uu ku khilaafay waxaa daruuri ah in la ogaado muhimna ah dhammaanteen marka aan salaada tukanayno faatixada aan ku akhrinayno waxaa ka mid a ah faatixada ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin ayaa ka mid ah taasoo macnaheedu uu yahay <clears throat> inaan alla subxaana wa tacaala weydiisanayno jidka toosan inuu nagu hanuuniyo jidkii ay ku hanuuneen ay mareen oo waddada u ahaa dadkii alla uu nicmeeyey ee ambiyada ilaahay iyo dadka sidiiqiinta iyo shuhadada iyo saalixiinta ilaa dadkaas weeyaan dadku alla u nicmeeyey waman yutic illaaha warasuula faulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa'i wasaalixiin waxasuna ulaaika rafiiqaa sidaas ayuu allah subxaanahu watacaala uu yidhi haddana intaa laguma kaaftoomine waxaa la sii raaciyey gayri lmaqduubi calayhim wala addaaliin kuwii aada u carootay oo yahuud ah sidii nabigu eh, ku fasiray sala allahu calayh ali wasalam <clears throat> iyo kuwii baadiyoobay ee nasaaro ah jidkooda jidaan ahayn idan marka jidka toosan oo la qaadaa ama la maraa ama qofka lagu hanuuniyaa waxa uu keensanayaa in la khilaafo jidka asxaabu aldalaali waalghiwaaya dadka yacni baadida u saaxiibka ah jidkooda in la khilaafo <clears throat> <clears throat> jidka ay iyagu ku taagnaayeenna qoladaas baadiyeysan nasaara ama yahuud ama mushrikiin waxa uu ahaa u wadaagaa jaahiliye in la yidhaahdo jaahiliyada marka lagu soo koobo waxaa weeyaan waa waddada ay ku taagan yihiin dad kasta ay khilaafo hadiga nebiga caleyhi isalaatu wasalaam marka haddii aadan khilaafin qoladaa dariiqooda jidka toosan ma hay kartid jidka toosan ee ambiyada ilaahi subxaana watacaala qofka ma haynayo sidaa darteed kitaabku marka wuxuu ku saabsan yahay maadaama arrintaa ay sidaa muhim u tahay oo in la khilaafo eh, ahlu dadka jaahiliyada la khilaafo oo hadiga daahirka midka muuqdo iyo midka qarsoon labadaba lagu daahiran wa baatinan labadaba la khilaafo ay tahay ayaa waxaa muhima inaad ogaato masaa-ishii nebiga uu ku khilaafay sala allahu calayh waali wasalam iyo sidii u khilaafayba inaad ogaato marka kitaabka wuxuu taabanayaa qeyb weyn oo diinkaaga ka mida ah buu taabanayaa ahmiyadda marka kitaabka waxaa weeyaan waa isku soo duuduubo ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin masaa-ishaan marka aad fahamto waxaa weeyaan waxaa kuu soo baxaya inaad jaahiliye khilaafto haddaad jaahiliye khilaaftana nebigii baad raacaysaa sala allahu caleyh waali wasalama marka masaladaana masale aada iyo aada muhim waa ah weeyaan oo culimada min qadiimi zamaanna ay ku dadaali jireen oo shaykhu lislaam ibnu taymiya masalada kitaab wuxuu ka alifay la yidhaahdo iqtidaau siraat lmustaqiim mukhaalafata asxaabi iljaxiim kitaab la layidhah ayuu ka alifay jidka toosan oo la qaadaa waxaa weeyaan waxa uu keensanayaa in la khilaafo asxaabu ljaxiim <clears throat> marka asluislaam aslu diini lislaam dadku in badanoo ka mida markay jahli kaga sugnaadeen waxay keentay in la kala garan waayo marka oo la kala sooci waayo asxaabu uljaxiim iyo asxaabu uljanna oo marka hadyigii daahirka ahaa iyo midkii baatinka labadaba lagu kala sooci waayo oo qofkii mu'minka aan la garanaynin yani marka la eegaa in badan oo dad eh, badan oo muslimiinana ah, yani aan la kala saari karin iyaga iyo eh, dadka baadiyeysan <clears throat> jaahiliyadu ayaan waxaynu insha allahu tacaala ka sheegaynaa maga waxa ay tahay tacriifkeeda inta nooco ay tahay xukunkeeda yani xukmu muqajaahiliyada in la khilaafaa xukunkeeda dabadeed insha allahu tacala waxaan raacinaynaa markaas eh, tarjamada musanifka kadibna insha allahu tacaala sidaas ayaa kitaabka uu noogu bilaaban doonaa jaahiliyadu waxaa weeyaan aljaahiliyatu masdarun sinaaciyun ma'kuudun min aljaahiliyi ayaa laga qaatay nisbatan ila aljaahili almushtaqi min aljahli waljahlu khilaafu lcilmi wa naqiiduhu jahligu waxaa weeyaan cilmiga ayuu khilaafsan yahay waana kasoo horjeedaa oo waxaa la yidhaahdaa jahila fulaanun jahlan ebel waa jaahiloobay oo waa garan waaye waxwaa garan waaye jahlan wa jahaalatan sida loo jamciyaana waxa ay tahay juhlun wa juhlun wa juhalun wajuhaalun wajuhalaa intaaba waa lagu jamciyaa ayb waxaa lagu ilaaqaa mararka qaar waa la ilaaqaa jahligu iyadoo loo jeedo fudaydka qofka iska fudfududo dayshka qabo jahli waa lagu sheegaa mararka qaar dayshka iyo fudaydka waa lagu sheegaa sidaasaana kutubu luga mucjam maqaayiisi luga iyo tahdiib asmaa tahdiib luga lilashari abi mansuur alashari iyo iyo mucjamu qaysi luga libni faris iyo sidaa ayay tilmaamayaan sheikhu ibnu taymiya raximah llahu tacaala intaa marka luqa ahaan markaan uga baxno jaahiliyada waa khilaafu lcilmi sheikhulislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala jaahiliyada isagoo fasiraya waxa uu yidhi walafdu ljaahiliyati qad yakuunu sman lilxaali wa huwa fi lkitaabi wasunna waqad yakuunu sman lidilxaali jaahiliyada waxa uu yidhi waxaa dhici karto inay tahay magac xaalad inay magac u tahay amase waxaa dhici karto sida badan oo kitaabkii sunnada kusoo aroortayna waa noocaas jaahiliyadu xaalad magaceeda waxaa kaloo dhici karto inuu soo magaca uu yimaado ee uu noqdo magaca u noqdo lidilxaal waqad yakuunu isman lidilxaali midka xaaladaas ku sugan in lagu magacaabana waa dhici kartaa midka xaaladaa ku sugan in lagu magacaabaana waa suuragal kan hore waxaa ka mid a marka hadda jaahiliyadu laba waxyaabood buu ku sheegay waxa uu yidhi qad yakuunu isman lilxaal xaalka xaaladda lagu jira ayay magac u noqon kartaa mararka qaarna qofka xaaladda ku jiraaba lagu magacaabi karaa marka hore waxa weeyaan kitaabkii sunnadana tan horey u badan tahay jaahiliya haddii kitaabkii sunnada lagu idlaaqo xaaladdii hore waay min alwali qowlu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam oo kalaa ka mida buu yihi liabi dar uu ku yidhi radia allahu canhu inaka mru'un fiika jaahiliya abuu darow waxaa tahay qof ay dhexdiisu ku sugan tahay jaahiliyad yacni xaalad jaahiliya yaa kugu sugan iyo qowl cumar radi allahu canhu uu yidhi inii nadartu fi ljaahiliyati an actakifa leylatan anigu waxaa nadray xilligii jaahiliyada aa waktigiisa uma jeedin iyo qowlu caaisha isha radi allahu canha ay tiri kaana nikaaxu fi ljaahiliyati calaa arbacati anxaa jaahiliyadu nikaaxu wuxuu ahaa afar qaybood yacni qabla albictha <clears throat> ayb iyo wa qowluhum ay yidhaahdeen yaa rasu asxaabtu ay leeyihiin yaa rasuul allah kunnaa fii jaahiliyatin wa sharin waxaanu ku sugnaan jirnay jaahiliyad iyo shar ay fii xaali jaahiliyatin baan ku sugnayn aw ariiqatin jaahiliyatin baanu ku sugnayn aw caadatin jaahiliyatin wanaxwi dalik marka wuxuu yidhi faina lafda aljaahiliyati ereygan aljaahiliya wain kaana fi lsli inkast haba ahaado xagga asalka wain kaana fi lasli sifatan asalku sifaba ha ahaado laakinahu galaba calayhi اlisticmaalu xataa saara sman isticmaalkiibaa ku batay waxaana haalib marka uu ku noq ayuu wuxuu ku yacni isticmaalkiisi ayaa batay oo isticmaalkiisii baa haalib noqday ilaa au ka noqday isim magac bouba noqdayba wa macnaahu qariibun min macna lmasder macnihiisuna wuxuu dhow yahay macna lmasder wa ama athaani mararka qaar jaahiliyada waa la idlaaqaa qofkaana lagu magacaabaa ku sugan xaaladaas fa taquul waxaa leedahay maalan daa'ifatun jaahiliyatun wa shaacirun jaahiliyun shaacir jaahili abaa laleeyahy yacni waqtigaa noolaayo soo ma garanin wadalika nisbatun ila aljahli aladii huwa cadamu lcilmi aw cadamu itibaaci alcilmi taasuna waxaa weeye waa nisbo xaaladaas jirtay qofka uu ku sifaysan yahay ee ah cilmi la-aan ama inuus cilmigii raacayninba cilmigi waa yaqaanaa laakiin ma raacayo uu hogaansami maayo waa jaahiliyad iyada laftirkeeda waaya jahligu laba u qaybsamaa basiid iyo murakab ayuu u qaybsamaa oo shaykhu lislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi faina man lam yaclam ilxaqa fahuwa jaahilun jahlan basiitaa qofkaan xaqa ogaanin waa waxaa weeyaan waa jaahil jahligiisuna waa basiid qofkaan xaqa garanin oon ogaaninba fain ictiqada khilaafahu xaqa waxaan ahayn hadduu ictiqaadiyana fahuwa jaahilun jahlan murakabaa jahli murakab ayaa haysta marka oo jahligaasi murakab sidee u yahayna wixiina ma yaqaano wuxuuna isu haystaa inuu yaqaano labadaa dhinac buu marka jahliga tarkiibka ah, halkaas buu ka imaanaya fain qaala khilaafa alxaqi caaliman bilxaqi aw gayra caalimin qofka haddii uu yiraahdo wax xaqa khilaafsan ama ha ogaado xaqa ama yaanu ogaanin fahuwa jaahilun aydan isaguna waa jaahil kama qaala tacaala siduu allau yidhi waidaa khaatabahum ljaahiluuna qaaluu salaama ilaa markii dambe waxau yidhi wakadalika man camila bikhilaafi alxaqi qofkii ku camal fala xaqa waxaan ahaynna fa huwa jaahilun jaahil weeyaan wa in calima haba ogaado annahu mukhaalifun lilxaqi inuu xaqa khilaafsan yahay kama qaala tacaala siduu alla u yidhi inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna suu'a bijahaalatin asxaabta rasuulkana waxay yidhaahdeen kullu man camila suu'an fahuwa jaahilun in kastoo macsi ku kaca waa jaahil hadduu doono ha ogaado waxaas inay macsi yihiinba maxaa yeele xaaladda uu macsida samaynayo cadamada allou ka jaahilaya soo ma garanin taasaa marka waxaa weeyaan taana sidaa ayuu u sheegay marka intaa kadib waxa uu yidhi fa idaa tabayana dalika haddaba haddii arrintaa kuu caddaatay faannaasu qabla mabcati rasuuli sala allahu calayhi waalihi wasalama dadka inta aan nebiga lasoo dirin sala allahu calayh waali wasalam kaanuu fii xaali jaahiliyatin waxay ku sugnaayeen xaalad jaahiliyada ayay ku jireen mansuubatin ila ljahli loo nisbeeyo ayb oo jahli loo nisbeeyo fainamaa kaanuu calayhi min alaqwaali waalacmaali inamaa axdathahu lahum juhaalun wainamaa yafcaluhu jaahilun wuxuu yidhi haddaa sidaa soo ogaatay dadku nebiga intaan lasoo bixinin ka hor jaahiliyad xaalad jaahiliye ayay ku jireen taasoo markaa waxaa weeyaan loo nisbeeyo jahli hadday maxaa yeelay waxa ay ku sugnaayeen ee aqwaal ah ee ama acmaal ah dad juhaala u keenay ee wax ambiye u keentay ma aanay ahayn waxa ay ku sugnaayeen iyo waxay aqwaal sheegi jireen iyo waxa ay ku camal fali jireenba dad juhaala ayaa soo darisiiyeenoo u keeneen wa inamaa yafcaluhu jaahilun kan samaynayana waa un jaahil jaahil unbaa sameeyo ayb haddaba marka wakadalika wuxuu yihi kullu maa yukhaalifu maa jaءa bihi lmursaluun min yahuudiyatin wa nasraaniyatin fahiya jaahiliyatun wadalika kaanat iljaahiliya alcaama wadalika kaanat aljaahiliya jaahiliyaduna sidaasay ahayd buu yiri nacam ayb waxa uu leeyahay wakadalika kulu maa yukhaalifu maa jaءa bihi lmursaluun wax kastoo khilaafsan waxa ay rusushu la yimaadeen ee min yahuudiyatin yahuudiyada wa nasraaniyatin nasraaniyada fahiya jaahiliyatu wax allaale wixii nabiga rususha waxay la timid khilaafsan waa jaahiliyad wadalika kaanat iljaahiliya lcaama jaahiliyadii horena sidaasay ahayd yani kanat iljaahiliya lcaama kadalika saasay ahayd haddaba marka wasfiga sheikhulislaam ibnu taymiya ujeedaay wuxuu ku leeyahay rususha ilaahi subxaanah watacaala tacaala wixii khilaafsan rususha ay la timid wixii khilaafsan ama yahuudiyad nasraaniyad iyo mushrikiin waxay ku taagnaayeen majuus waxay ku taagan yihiin dhammaan waxaa weeyaan waa jaahiliyad caama waana sidaas allaba uu tilmaamayo subxaana wa tacaala uu leeyahy uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa walaa tattabic ahwaaa aladiina laa yaclamuun diintan lagu siiye raac baa laleeyahay hana raacin ahwaada kuwa aan waxba ogeyn baaba jaahiliin waxba ogan soo ma garan marka waxaa macal yani waxaa weyaan waxaa kitaabka aan u daraasaynayna waxaa ka mid ah inaan ogaano jaahiliyadu waxa ay tahay wixii nebiga uu ku khilaafay sala allahu alayh waalihi wasalama Eh, haddii marka ka waran marka dadka yahuudiyada iyo nasraaniyada iyo wax allaale waxay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu la yimid khilaafsan haddii la yidhi waa jaahiliyad ee eh, dadkii muslimiinta in badanoo ka midan ay ilbaxnimoba u haystaan ka waran markaa nacam oo ay u haystaan wixii xilligii nebiga caleyhi salaatu wasalaam iyo cilmigii iyo hanuunkii ummadda ula yimid u baray ay u haystaanba qaarkood inay iska tahay wax lasoo dhaafayoo waqti dambe oo hore uu munaasab ku ahoo takhalluf iyo dib u dhac un wax keenaya hadday u haystaan ka waran dad islaam sheeganaya kuwaas ilaa islaam ma ahani oo sidaa dhahaye marka waa mushkila inteeda la eg haddii dadka islaamka iyagoo qur-aankan iyo sunnadan dadka jaahiliyada looga saaray iyagoo haysto hadday ku bedeshaan ka waran marka dastuuro acdaa'dooda uga yimid xaggooda oo aan dhaqankooda iyo cimiladooda iyo yacnii iyo iimaankooda midna aan waafaqaynin ka waran marka ee la yidhaahdo marka midkan ayaa noloshiina wadaayo kan isku xukuma la yidhaahdo afa xukma aljaahiliyati yabguun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun marka waxaa weeyaan aafada dadka muslimiinta nagu dhacdayna taa weeyaan waxaa marka nagu dhacay atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr wax liito oo nalaga reebo jaahiliya waxaan ku bedelanaynaa iimaankii iyo nuurkii nacam marka waxaa weeyaan arrin aada khatarteeda u leh sidaasaa marka sheikhulislaam ibnu taymiya oo ku tilma oo ugaga hadlay oo ku sheegay kitaabkiisa iqtidaau siraati ilmustaqiim la yidhaha waxa uu yidhi intaa kadib isoo hadalkii sii wada jaahiliyadii baa laba laba ayuu u qeybiyey jaahiliyatu mutlaqa wa jaahiliyatu muqayada ayay u qeybsantaa waxa uu yidhi faama bada faama bacdamaa bacaa allaahu faama bacdamaa bacaa allaahu arasuula sala allahu alayh waalihi wasalama faljaahiliyatu almutlaqatu qad takuunu fii misr duuna misra kamaa hiya fii daari alkufaari waqad takuunu fii shaksin duuna shaksin kaarajuli qabla an yuslima fainahu yakuunu fii jaahiliyati wain kaana fii daari lislaam wuxuu yidhi nabiga allah subxaanahu wa tacaala markuu rasuulka soo diray kadib faljaahiliyatu lmulaqatu jaahiliyadii mulaqa ahayd qad takuunu fi jaahiliyadii yani laba u kala saara mulaqa iyo muqayada isagaana marka midda muqayadka waxuu kala jeeda ku sheegi doona nacam jaahiliyadii mulaqa ahayd ee duuduubka ahayd waxaa dhici karta inay magaalo ama wadan inay ka jirto duuna misra magaalo kale aynan ka jirin kamaa hiya fii daari lkufri nacam qad takuunu fii misrin duuna misrin inay magaalo ka jirto magaalo kalean aanay ka jirin ayb kamaa hiya fii daari lkufaar masalan daarta ay gaalada degan yihiin oo daarulkufriga jaahiliyad mutlaqa ka jirto soo ma garanin daarul islaamna jaahiliyad kama jirta mutlaqa marka daarul islaam waxaa dhici karta laakiin in laga helo jaahiliyatun muqayada in laga helo oo dad ama qof ama masaa-il masaa-il ay kaga kacayaan jaahiliyada ka waafaqayaan waqad takuunu fii shaksin duuna shaksin jaahiliyada mulaqa waxaa la arkaa inay qof ku jirto qofna aanay ku jirin oo qofka gaalka jaahiliya mutlaqa ku jirto soo ma garan qofka muslimkaana jaahiliya mutlaqa kuma jirto karajuli qofka oo kale qabla an yuslima intuunan soo islaamin fa inahu yakuunu fii jaahiliyatin jaahiliyad buu ku sugan yahay wain kaana fii daari lislaami hadduu rabo daarulislaam ha ku noolaado daar muslimiinta ku badan yihiin oo axkaamta islaamka laga fuliyay hadduu doona ha jooga ee mar hadduu gaal yahay jaahiliyad buu ku dhex jiraa qofka faama fii zamanin mutlaqin laakiin jaahiliya oo waqtigeedu mulaq xagga waqtiga mutlaq ka ah falaa jaahiliyata jaahiliya ma jirto bacda mabcati muxamedin sala allahu alayh ali wasalam nabiga caleyhi isalaatu wasalaam markii lasoo saaray kadib wax jaahiliya ma jiraan saasuu yidhi ayb marka eh, xagga zamanka waxau ka tilmaamaya waxa weeyaan uu leeyahay faama fi zamanin muطlaqin falaa jaahiliyata bacda mabcahi muxamedin sala allahu alayh ali w salam xagga waqtiga war waqti jaahiliya ma la jooga haddii la yidhaha hadda waxaa laleeyahay maya markii nebi maxamed lasoo bixiyey kadib sala allahu alayh ali wasalama xagga waqtiga jaahiliya muطlaq ka ama jirto fainahu laa tazaalu min ummatihi aaifatun aahiriina fainahu laa tazaalu min ummatihi ummadiisa yani ka zuuli mayso daa'ifatun koox inay jiraan daahiriin cala alxaqi xaqa yani ku muuqanay ilaa qiyaami saaca ayb taas marka jaahiliyadii mulaqa ahayd buu halka uga baxay jaahiliyada mulaqa marka maxaa kusoo baxayo jaahiliyada mulaqa waxaa dhici karta inay magaalo ka jirta magaalona aanay ka jirin sida daarul kufriga oo kale jaahiliya mulaq baa ka jirta qof in laga helaa dhici karta qofna inaan laga helin oo qofka gaalka oo kale meel kastaba ha joogay jaahiliya mulaq baa haysato laakiin jaahiliya mutlaqo xagga zamanka oo zamankan hadda la joogo qarnigan lagu jira jaahiliyad maa jirta haddii layihaa mayaa laleeya jaahiliya mutlaqa ma jirto taasi nebiga bicdadiisay ku ekayd xagga zamanka weyaan wljaahiliyat lmuqayadatu jaahiliyada muqayadada ah laakiin qad taquumu fii bacdi diyaari lmuslimiin waxaa dhici karta marka in laga helo daaraha muslimiinta dhexdeeda in laga helo waa dhici kartaa wa fii kaiiri min almuslimiina iyo in badan oo muslimiinta kamid a ah, kamaa qaala sala allahu calayh waali wasalam siduu nabigu u yidhi arbacun fii ummatii min amri iljaahiliya afar arrimood ummadeyda waxay kaga sugan tahay jaahiliyada min umuuri iljaahiliya ayay kaga sugan tahay taa marka ku kutusaysaa jaahiliya muqayada waa jiri kartaa diyarfii daari lislaamay ka jiri kartaa fii diyaari lmuslimiinay ka jiri kartaa in badan oo muslimiinay ku dhex jiri kartaa nacam oo ay kamid tahay yani in qabiilka lagu faanfaan oo kale iyo laysugu habarwacdoo kale iyo waxyaabaha lamidkaan ah. wa qaala liabi dar abu darna nabiga waxa uu ku yidhi inaka mru'un fiika jaahiliya waxaa markuu caayay ninbuu hooyadiis ku caayay markaasuu yidhi in acayartahu biummihi hooyadii miyaad ku caaysay inaka mru'un fiika jaahiliya waxaa tahay qof jaahiliyada ay ku sugan tahay marka taa jaahiliya waa jaahiliya muqayada marka midan jaahiliya oo muqayada weeyaan mutlaq ma aha nacam marka wuxuu yihi eh, faqowluhu fi hada alxadiid iyo xadiidkii kale ahaa isagana wamubtagin fi lislaami sunatan sunatan jaahiliya ayb xadiidka isaga laftirkiisa marka wuxuu tilmaamay islaamka dhexdiisa qof jaahiliye ku goobayo sunno iyo dariiqo jaahiliya qofka islaamka dhexdiisa ku goobayo isaguna waxaa weeyaan wuxuu soo hoosgelayaa jaahiliye kasta ayaa soo hoosgelayso yandariju fiihi kullu jaahiliyatin mutlaqatin aw gayri muqayadatin mid mutlaqa iyo midda muqayadada labadaba way soo gelayaan yahuudiyatin aw nasraaniyatin aw majuusiyatin aw saabicatin aw wathaniyatin aw shirkiyatin min dalika aw bacdihi aw mutanawicatin min bacdi hadihi almilal aljaahiliyati fainaha jamiicaha mubtadacaha wamansuukhaha saarat jaahiliyatan bimabcati muxamedin sala allahu calayh ali wasalam haddaba marka eh, jaahiliyadii marka labadaas eh, mid jaahiliya mutlaqa iyo jaahiliya muqayada jaahiliyada mutlaqaana waxaa weeyaan xagga zamanka marka laga eega way dhamaatay laakiin xagga marka laga eega yacni daaraha marka laga fiiriyo way dhici kartaa daar inay jaahiliya mutlaqa ku sugan tahay eh, daarna aanay ku sugnayn waxaa kaloo dhici karto shaksi inay ku sugan tahay shaksi kale aanay ku sugnayn jaahiliyada muqayadadana waxa weeyaan waa midda yacni daarulislaamna laga heli karo oo waxa weeyaan marka umuur ama amar min amri ljaahiliya ayaa <clears throat> daarulislaam ka dhacay ama dad muslimiin ka dhacay oo kale waa jaahiliya muqayada midaasoo kale iqtidaau siraadi mustaqiimka safxada boqol iyo sagaal ilaa boqol iyo labayo tobanba waxyaabahan o dhan uu kaga warramay nam waxaa kaloo iyadana marka sidoo kale <clears throat> jaahiliyadu si kale marka loo eego waxaa kaloo loo kala saaraa jahiliyatun jaahiliyatun ula iyo jaahiliyatun ukhraa labadaana waa la kala dhihi karaa waa sidii hadda sheikhulislaam ugaga hadlay ah. oo kale un si lamida oo qowluhu tacaala alla marku markuu leeyahy walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa qataada raximah llahu tacaala waxa uu yihi hiya maa qabla alislaam jaahiliyat lula waxaa weeyaan wax islaamka ka horreeyey jaahiliyada kale waxay noqonaysaa marka aljaahiliyat lukhraa waxaa weeyaan waxa markii nabiga lasoo bixiyey sala allahu alayh ali wasalam kadib dadku iyagoo yani islaamkiio jiro ay haddana samaynayaan yani waxyaabo jaahiliyadii hore ay samay jireen oo kale waa midii muqayad muqayadada uu sheikhulislaam ku sheegaya ibnu jariir raximah llahu tacaala waxau yihi aayadda markuu fasirayay fain qaala qaailu qof haddii uu yidhaahdo awa fi lislaami jaahiliyatun xataa yuqaala canaa biqowlihi aljaahiliyati aluulaa alatii qabla alislaam jaahiliyadii hore waa midii islaamka ka horreysay marka wuxuu yidhi ma haddii qof uu yidhaahdo islaamka dhexdiisa ma jaahiliyad baa ku dhex sugan yani bimacnaa waxaa weya xilliga islaamka uu soo yimid kadib jaahiliya miyaa yani miyaa jirto oo ku dhex jirto waxaa la dhahayaa buu yidhi qiila fiihi akhlaaqun min akhlaaq iljaahiliya xilligii nabiga lasoo saaray kadib sala allahu alay ali wasalam dadkii nabiga ajiibay muslimiinta waxaa dhici karta in laga helo akhlaaqu ljaahiliya wax ka mid ah saasay marka jaahiliya ula iyo jaahiliya ukhraa ay ku kala leeyihiin shawkani raximah llah isaga laftirkiisa fatxulqadiirka waxa uu leeyahay wayumkinu an yuraada biljaahiliyati اlukhraa jaahiliyada kale waxaa laga yaabaa in loo jeedo maa yaqacu fi lislaami waxa islaamka dhexdiisa dhacaya oo min atashabuhi isu ekaysiin ah biahli ljaahiliyati laysu ekaysiiye biqowlin layskugu ekaysiiye ow ficlin ama ficil maaha islaamku inay jaahiliya ku dhex jirto ee waxaa weeye islaamkiioo faafay oo dadkii muslimiinta ay haystaan oo muslimiin ay yihiin baa dhici karta inay akhlaaq jaahiliyada ku waafaqaan marka taas iyo marka midda midii hore jaahiliyatun uulaa iyo jaahiliyatun ukhraa bay kala noqonayaan taa iyaduna marka xaalkeedu waa sidaas amaa yacni in la khilaafo xukunka yani mukhaalafat ljaahiliya jaahiliyada in la khilaafaa xukunkeedu maxay noqonaysaa arrinkan isagaa marka khilaafkiisu yani in la khilaafaa jaahiliyadu wuxuu ku xiran yahay inaad marka hore tasawurto jaahiliya maxaa lagu soo sheegay jaahiliya waxaa lagu soo sheegay xaalad kasta ee wixii rususha ay la yimaadeen mabda kastaoo khilaafa waa jaahiliya magacaad doonto adigu ku magacaabo kaas marka in la khilaafo mabaadidaas marka maxay noqonayaan waa wax kayrulislaam muslimiin ay haystaan weeyaan muslimiinta waxaan ahayn waxa ay haystaan unbay noqonaysaa taa marka waxaa imaanaysa marka mukhaalafatu lkufaar gaalada in la khilaafa waa maxay maqsuud sharci ah weeyaan kitaabkaa tusay sunadaa tustay ijmaacu lmuslimiin baa tusay caqliga saliimka iyo fitradana waa keenayaan sheekhulislaam ibnu teymiya raximah llah khudba u siraat ilmustaqiimka muqadame yar uu bixiyey muqadame yar ayuu bixiyey waxa uu yidhi oo yani waxyaabaha keenaya in la khilaafo waqad bacata allahu cabdahu warasuulahu muxameda sala allahu alayh ali wasalam alla addoonkiisa iyo rasuulkiisa muxamed ahaabuu diray bilxikmati buu la soo diray allatii hiya sunnatuhu xikmadaasoo sunnadiisa ah wahiya shircatu walminhaaj dariiqii nabiga iyo shareecadiisiina ah alladii sharacahu lahu oo u jideeyey fakaana min hadihi alxikma xikmadan waxaa ka mida buu yidhi an sharaca lahu inuu u jideeyey min alacmaali acmaasha walaqwaali aqwaasha maa yubaayinu sabiila almaqduubi calayhim waxa uu kaga duwanaanayo dadka alla oo u carooday jidkooda wadaaliina iyo kuwa baadiyeysan wa amara bimukhalafatihim fi lhadyi adaahiri oo uu amray yacni in la khilaafo hadyiga daahirka hadyiga hanaanka muuqdo in lagu khilaafo wa in lam yadhar likahiirin min alkhalqi fii dalika mafsadatun inkastoo dadku in badan oo kamid a aanay u daahiraynin u muuqanaynin arrintaa iyada ah arrintaana mafaasid baa ku sugano umuur fara badan minhaa waxaa ka mid a yacni in jaahiliyada la khilaafo ama yacni gaalada la khilaafo yacni xikmada ku jirta waxaa ka mid a an almushaarakata fi lhadyi daahir sida daahirkee muuqata marka lala wadaago iyaga tuurisu waxay keenaysaa tanaasuban isu yacnii inay isu munaasaboodaan oo tashaakulan isu ekaansho bayna almutashaabihayn labada isshabahaysa isu ekaanshaa ka dhaxayso yaquudu taasoo ku hogaaminaysa ila almuwaafaqati fi lakhlaaqi walacmaal marka dambe acmaashii akhlaaqda inay isku waafaqaan mithaalou bixiyey labada qofka dharka culummada la bisto isagoo walow yaanuba culummo ahaanine naftiisa wuxuu ka dareemayaa nooc iyaga inuu u dunmaayo oo xaggooda uu jiro oo xaggooda lagu tirinaayo falidaalika yani dadkana waad arkaysaa qof dhar culumo wata marka ay arkaan oo haddana waxaan munaasab ahayn oo kale ku kacaayo markiiba waa kusoo boodayaan maxaa yeelay wuxuu isu ekeysiiyey dad ahlucilmiga camalkoodaa laga rabay saasaa laga malaysanaa ma ogtahay haddaad isu ekeysiisa gaal daahirkaaga oo gaal shabahana hadda adigana waxaa weeyaan waxa lagaa malaystaa waa acmaashi gaalka iyo akhlaaqda gaalka wayna imaaneysaaba marka dambe waa ku imaaneysaa qofka sidaa daraaddeed marka waxaa weeyaan waxaad arkaysaa adiga laftirkaaga dad fara badan oo dhallinyaro muslimiina oo gaalada daahirka iskaga ekeysiyo sidoodoo kale u jaranayo oo kale tintii hablabdiska ka shabahayo waxaad arkaysaa iyagoo maalinba maalinta ka dambaysa marka dambe akhlaaqda ka shabahayo mucaamala mucaamaladii ka shabahayo oo marka dambe walciyaadu billah inay diinta ka shabahaanay halis u tahay marka arrintaa iyadaa lidaalika waad arkaysaa soo isugu ekaysiinayo oo timaa habkiisii u jaranayo kale marka dambe waxaad arkaysaa qaar xataa sida wax u cuno isku dayahayo nacam sida wax u cuno isku dayaha hadduu bidixda wax ku cuno kale inuu bidix wax ku cuno sida u qoslo kale inuu u qoslo waxyaabahaasoo dhan baad ku arkaysaa nacam maxaa waxaasoo dhan keenaayo hadyigan daahirkaa markaad qof uga ekaato akhlaaqdiisa iyo acmaashiisa kusoo jiidanaya saasaadna yeelanaysaa hadhow marka baainkii waa xumaanaya marka qalbigay u gudbaysaa arintaa marka baatinkaagii hadduu marka xumaado kufriguna waa marad gaalnimadu waa jiro weeyaan nacam jiradii marka hadday qalbigii kaa gasho walciyaadu billah waa lagu cabsadaa marka ayb sidaa darteed nabiga caleyhi isalaatu wasalaam waxau yidhi alarwaaxu junuudun mujanada famaa tacaarafa minha talaf wamaa tanaakara minha ikhtalaf bukhaari baa weriyey raximah llah waxau leeyahay nabiga sala allahu alayh ali wasalama arwaaxda waa junuud jundi alla waayo oo fara badan famaa tacaarafa minha atalaf arwaaxdaas wixii isgarto waa waa isu soo dulmayaan wixii is-inkirana waa kala didayaan soo ma garan walidaalika xadiidkan caaisha radi allahu canha waxay sheegtay mar ay aragtay gabar dadka ka qosol siiso oo ka joogi jirtaa madiine timid mid iyadoo kale ah ayay kusoo degtay waa issoo jiidanayaan soo isku shaqo waa waa isu soo jiidanayaan ibnuljawsi raximahullah sida fatxulbaariga ibnu xajar uu ku sheegaayo ibnuljawsi abulfaraj ibnuljawsi raximahullah wuxuu yidhi haddii naftaada aada ka dareemaysid inay ka didayso dadka ahlu cilmiga ahlu fadliga ah naftaada waa inaad tuhuntaa xadiidkaanu keenay marka taas iyada marka waa mid midda kale waxay tahay wa minha ana almukhaalafata fi lhadyi adaahir khilaafka lagu khilaafayo hadyiga muuqdo tuujibu mubaayanatan wa mufaaraqatan khilaafka adiga aada ku khilaafaysa daahirkaaga inuu iyaga u muuqdo waxay keenaysaa inaad ka go-do iyaga oo aada faaruqdo oo aada kala go-daan tuujibu linqiaaca can muujibaati algadabi wa asbaabi adalaal haddaad marka iyagay ka go-dan waxay keenaysaa marka asbaabta baadida iyo yacni marka iyo carada inay ka go-do in ay kaa go-do xaggaaga asbaabtaas marka dalaalka iyo baiyo yani iwa iyo yani iyo carada alle subxaana watacaala asbaabtii keenaysa inay xaggaaga ka go-do ayay keenaysaa iyo walincitaafi inaad usoo iilato usoo leexato ilaa ahli lhudaa waridwaan dadka hanuunka u saaxiibkaa iyo riidaha alle subxaana watacaala naam waa tuxaqiqa marka waxaad xaqiijinaysaa sidoo kale maa qaaca allaahu ayb tuujibu linqiطaaca can muujibaati algadbi wa asbaabi aldalaali walincitaafi ila ahli اlhudaa wاlridwani wataxaquqi ma qaطca allahu min almuwaalaati bayna jundihi اlmuflixiin wa acdaaihi alkhaasiriin iyo inaad yani ay ku xaqiiqowdo inay ku xaqiiqowdo in ay yani marka aada xaqiijiso go-itaanka aada goynayso muwaalaadka gaalada nacam iyo acdaada alla subxaanahu watacaala wa waminha waxaa kale keenaysaa buu yihi ana mushaarakatahum fi lhadyi aahiri tuujibu alikhtilaaq aahir hadyiga daahirka haddii lala wadaago waxay keenaysaa isku dhexdarnaan daahira ayaa ka imaanayo nacam xataa yartafica atamyiizu bayna almahdiyiin almardiyiin wa bayna almaqduubi calayhim waadaaliin ilaa la kala garan waayo lakala sooci waayo dadka hanuunsan iyo dadka baadiyeysan la kala garan waayo marka ihdina siraada almustaqiimida aada sheegaysaa marka waad weydaar waa khilaafaysaa waana weydaaranaysaa taas marka halis waa ayb amaa adilada kusoo aroortay baabka aada iyo aad bay u fara badan yihiin waxaa kamid a qowluhu tacala walaqad aataynaa bani israa'iila alkitaaba walxikmata wاnubuwata warazaqnaahum min alayibaati wafadalnaahum cala alcaalamiin waaataynaahum bayinaati min alamri fama اkhtalafuu ila aakhiri اlaaya ilaa alla subxaanahu watacaala uu yihi uma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri fatabichaa walaa tattabic hawaa aladiina laa yaclamuun markuu alla soo sheegay reer bani israiil waxa uu siiyey walaqad aatayna bani israiila alkitaaba walxukma wnubuwa reer bani israiil waxaanu siinay bu alla yidhi yani kitaab xugun nubuwa warazaqnaahum min alayibaati baanu ku arsuqnay wafadalnaahum cala alcaalamiin caalamkii waqtigoodaana waa ka dheeraad siinay waataynaahum bayinaatin min alamri baan ula nimid markii cilmiga u yimid kadib unbay iskhilaafeen markuu alla soo sheegay intaa waxau yihi uma jacalnaaka calaa shariicatin adigana waxaan ku yeelnay shareeco iyo hanaan iyo hab yani dushiisa shareeco korkeed ayaanu ku yeelnay oo min alamri yani waxayga ka mid a ah, fatabichaa raac walaa tatabic ahwaa aladiina laa yaclamuun ha raacin dadka aan wax ogeyn ahwaadooda ha raacin waxaa kaloo alla subxaanahu wa marka dadka aan wax ogeyn yaa waayo waa dadka jaahiliyada ku sugan weeyaan jaa-iliyada mudlaqa dadka ku sugan sidaasoo kale alla subxaana watacaala waxau yihi wakadalika anzalnaahu xukman carabiya wlain itabacta ahwaa'ahum bacda ma jaءaka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa waaq sidaas in eg waxaanu soo dejinnay nebiga aanu kusoo dejinay xugun carabi ah haddaad ahwaa'dooda raacdo ayaa nebiga laleeyahay annagaana naloo jeedaaye haddaad ahwaa'dooda raacdo markuu cilmiga kuu yimid ka gadaale ilaa jaahilnimaad ayaad raacaysaa ma og tahay haddaa raacdo marka ahwaa'dooda markuu cilmiga ku yimid kadib bacdamaa jaa-aka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa waaq sidaas ila alla subxaanah watacala waxau yihi walan tardaa canka alyahuud wala nasaara xataa tattabica millatahum yahuud iyo nasaara kaa raalli noqon maayaan ilaa aad diintooda ka raacdo qul ina huda allahi huwa alhudaa walain itabacta ahwaa'ahum bacda aladii jaa min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir waa loo goodiyey marka nabiga caleyh isalaatu wasalaam hawaadoodana waa diintooda ile diintooda hawaa bay ku dhisan tahay sidaas ilaeg alla subxaana wa tacala waxau yihi wala atayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aayatin maa tabicuu qiblatak wamaa anta bitaabicin qiblatahum wamaa bacduhum bitaabicin qiblata bacdin walain itabacta ahwaa'ahum min bacdi maa jaaaka min alcilmi inaka idan lamin min alaalimiin aalimiintaad ka mid noqonaysaa macnaheed haddaad hawa'dooda raacdo sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaanu arkaynaa afcaal fara badan waxyaabo badan oo layska reebay ayaa waxaa lagu cileeyey inay gaaladu sameeyaan waxyaabo badan oo laysfarayna waxaa cillo looga dhigay in lagu khilaafo gaalada <clears throat> marka waa in diinka yani maqsuudkiisa aada iyo aada loo fahmo <clears throat> waxaa ka nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khaalifu lmushrikiin mushrikiin khilaafa axfu shaariba wa acfu llixaa shaaribka gaagaabiya ama jara wa acfu llixaa gar daaya labada jumla jumlada dambe jumlada bedel ka tahay bedelkuna jumalka waa galaa sida uu kelimaadka u galo marka macnuhu waa maxay mushrikiin khilaafa ee garka daysa shaaribadana gaabiya haddaad saa yeeshaan mushrikiinta waa khilaafaysaan ayb marka muslim isaga wuxuu gaar usoo saaray juzu shawa xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray muslim wuxuu soo saaray juzu shawaariba shawaaribta gaabiya jara wa arqu lixa garkana daaya khaalifu lmajuus majuus khilaafa arrin marka xukunka cillo looga dhigay basaan walidaalika markay um, aimadii salafka ay arkeen oo ay fahmeen axkaamtan in lagu cilaynaayo muaa yani si gaalada loo khilaafo yaa waxay sameeyeen marka masaa-il fara badan oo nas uunan kusoo aroorin markay arkeen in gaaladu ay khaas arrimahaas ay leeyihiin ayay reebeen oo ay diideen sabab cillana waxay uga dhigeen inaan gaalada lagu dayanin yani si gaalada loo khilaafo yani masaa-il badan tan hadda nas baa caddeeyey kuwa waxaa jira nusuus aanay caddaynin nabiga caleyhi isalaatu wasalaam ka sugnaatay laakiinse la arkay afcaal gaalada khaas ku ah ayaa ayay arkeen salafku afcaal gaalada khaas ku ah si gooniya oo nas cadna annaga aan looga reebin salafku waa reebi jireen afcaashaas maxay ku reebi jireen waxay cuskan jireen qowluhu sala allahu alayh ali wasalam man tashabbaha biqowmin fa huwa minhum cumuumkaasay qaadan jireen maadaama ciladii la fahmay cilada haddii xagga ay jirtana waa xukunka waa imaanaya alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wa cadamaa sunan abi daauud waxaa ku sugan khaalifu lyahuud yahuud khilaafa fainahum laa yusalluuna fii nicaalihim walaa fii khifaafihim arrintaa iyadaa marka eh, yahuud kabahooda kuma tukadaan qofkoodana kuma tukadaan arrintaa iyadaa gaala waa fahamtay yahuuddii nabiga caleyhi salaatu wasalaam madiina kula nooleyd way fahmeen oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa loo yimid yahuuddu waxaa caado u ahaan jirtay marka ay haweentu xayasho oo xayd ah ku dhaco ama caado ay ku dhacdo waa ka dheeraan jirin meel ay joogto ma istaagi jirin markaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam arrintaa markii wax laga weydiiyey baa wuxuu yihi isnacuu kulla shayin ila nikaax wax allaala ku sameeya wax kale ilaa galmo un mooyaane markaasi waxay yidhaahdeen yahuuddu xadiid muslim oo werinayo weeyaane ninkan wax kale ma doonaayo nabiga ujeeda sala allahu alayh waali wasalam shay ma jira ilaa waa nagu khilaafaa bay dheheen marka mukhaalafada la khilaafa ayaga xataa mooral jabay ku tahay iyo muraaro dilaacay ku tahay soo ma garanin waafaqidda la waafaqaana aaday u jecel yihiin walidaalika lacagay ku bixinayaan si ay muslimiinta dhalinyaradooda iyo wax walba ay u soo jiidaan markaasaa rag baa maqlay marka asxaabta kamida ah, markaas nebigu u yimaadey sala allahu alayh wali wasalam waxay yidhahdeen yaa rasuul allah jimaaca xataa maku samaynaa si nimankaas un aan usii khilaaf waa ka diiday nabiga caleyh isalaatu wasalaam may buu yidhi waa ku carooday weliba ma garanin waxyaabahaas marka waxay tusaysaa iyo aayaad kaleo aada iyo aada u fara badan ijmaaca ummaddana waa tusaya shuruucdii cumar ahludimada uu la galay dhammaanteed waxaa ka wada buuxay in la mushrikiintu mushrikiinta muslimiinta ku hoos nool inaanay shabihin muslimiin si yacni labadan jinsi loo kala garto ee dadka qaarkood marka waxay leeyn wax walba waa qalbiga nacam waa qalbiga wax walbee mar haddii qalbigu fiican yahay maxaa daahirkan muxuu tara haddii aan laysu ekaysiinin gaalo qalbigeyga daahirkaaga wuxuu qalbigaaga waxaa ku jira ayaa daahirkaaga u ekaadaa alaa waina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbu haddii qalbigaagu wanaagsan yahay daahirkaaga waa fiicnaan lahaa daahirkaaga daahirkaygaa xun qalbigaygaa fiican laga yeeli maayo xataa hadduu qalbigaaga xun ay ku jiraan waa sii baaba waxaas sida yacnii aan markii horeba soo tilmaanay walidaalika marka arrintan gaalada lacag badan bay ku bixiyaan si aanay muslimiintu aynan u fahmin arrintan iyada markaasaa waxaa dhacday marka musiiboo dhanna muslimiintu waxay uga timaadaa marka ay jaahiliye ku dhacaan oo ay jaahiliyadii shabahaan walidaalika sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah iqtidaau siraati mustaqiimka laftirkiisa uu ku tilmaamayaa cadowgii muslimiinta qabsadee tataarta ee dhankaa bariga kasoo duulay mushkilada yani waxay ahayd laba mushkilaa jirtay dee falsafa ay culimmadii nimankii ahaana waxay u bateen culamaau sharqi rag ahlu falsafo ah oo tawxiidka halkaa waa ka yar weecdeen waa ka weecdeen dhinaca kalena waxaa weeyaan mulug muluugtoodiina waxay shabaheen waxay shabaheen kufaarti ayay shabaheen walidaalika marka waxaa u sahlanaatay cadowgii inuu ka guuleysto eega nacam laakiin aathaaru nubuwa marka ay taagan tahay ay xoogan tahay waxaa weeyaan ilaahay gargaarkiisiina waa imaanaya maxaa yele alla gargaarkiisa owsaaf wasfibuu ku xiray inaa lanansuru rusulanaa waladiina aamanuu fi lxayaati dunya iimaanaa la rabaa say asxaabta rasuulka ahaayeen oo kale xaalkii ay ku jireen haddii lagu dadaalo lasoo dhoweeyo waxaa weeya nasriga allana subxaana tacala waa imaanaya nasrigu cali iyo faarax iyo jaamac kuma xirne magacyo laguma xirine tilmaamaa lagu xiray nacam marka eh, adiladiisu marka eh, kitaabka iyo sunnada aad iyo aad ayay ugu fara badan tahay acmaasha marka gaalada ama jaahiliyada laba nooc dhowr nooc weeyaan waxyaaba marka waxaa dhici karta gaalada waa laba nooc ahlu kitaab iyo mushrikiin ahlu kitaab kitaab bay haysan jireen wixii iyaga diintoodaba aan ku oolin wixii diintooda iyagu ay uga inxiraafeen in laga tegaayo minbaabi baabi owlaa weeyaan wixii iyaga diintooda ku jiray laakiin annaga diinkeenna wax kale yani inaan khilaafnona loogu sheegayna waa laga tegayaa isagana wixii iyadana dhinaca kale yani waxaa weya wixii diinkooda inuu ku sugan yahan aan la ogeyn wixii markaa aan la ogeyn wixii diinkooda inuu ku sugnaana aan hadda laga warqabin isla markaana iyagu ay gaar la yihiin oo ay shicaar iyaga u u noqday waxaa weeyaan in laga fogaado oo cumuumka un man tashabaha biqowmin fa huwa minhum ayaa lagu dareerinaya nacam ayb marka jaahiliyada xukunkeedu iyaduna marka mukhaalafada jaahiliyada la khilaafa xukunkeedu waa kaasaayo nabiga caleyhi isalaatu wasalaam uu dhahayo man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ayb adilada marka noocyadaasna mararka qaarna adilada kusoo aroortay in nimankan la khilaafo mar waxay kusoo aroortay siiqa siiqa yacni amar khaalifu lmushrikiin axfu shawaariba wa awfu lixa marna waxay kusoo aroortay yacni eh, nahyi sariixa oo ha samaynina waxaas walaa tattabic ahwaa'ahum camaa jaa'aka min alxaqi walaa tattabic ahwaa'ahum waxdarhum an yaftinuuka can bacdi maa anzla allahu ilayk falidalika fadcu wastaqim kamaa umirta walaa tattabic ahwaa'ahum uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri fatabichaa walaa tattabic ahwaa'a aladiina laa yaclamuun way badan yihin yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacina xataa alfaadda waxaa la yidhi hadhihinina raacina iyagaa dhihi jiray marka iska dhaafaa layihi maadaama ay wax ku qaloocinayaan idinka undurna isticmaala sidaas la-eg marka waxaa kaloo laga tilmaamay nahyi yani iska reebidda layska reebay in nimankaa la tashabaho oo lagu daydo waxaa kamid a qaarkeed suu caaqibatiha waxaa alla uu ka tilmaamay inay cirib xun ay leedahay cirib xun in ay leedahay iyo alla ka tilmaamay waxa uu yidhi walan tardaa canka alyahuudi wala nasaara xataa tattabica millatahum qul ina huda allahi huwa alhuda wala in itabacta ahwaa'ahum bacda aladii jaaaka min alcilmi maa laka min allahi min waliyin walaa nasiir caaqib xun waay marka waa loo goodiyey nabiga waa loo goodiyey nabigaa lagu halqabsanaa kannagaa loo jeeda sala allahu alayh ali wasalam <clears throat> sidoo kale walain itabacta ahwaa'ahum min bacdi ma jaءaka min alcilmi inaka idan la min alظaalimiin taasoo kale kamid a ah, iyo aayaad kaloo fara badan waxaa ka mid a qowluhu tacala alla u yihi kaladiina min qablikum kanuu ashadda minkum quwata waakhara amwaala waaawlaada fastamtacuu bikhalaaqihim fastamtactum bikhalaaqikum kama stamtaca aladiina min qablikum bikhalaqihim wakhudtum kaladii khaaduu ulaaika xabitat acmaaluhum fi dunya walaakhira wa ulaaika hum lkhaasiruun waa khasaareen baa layidhi duulkaas qolada ku dayata dadkii hore oo kaga dayatay weliba adduunye jacaylka iyo tanaafuska adduunyadoo si walba lagu raadiyey iyo iyo yacni diinka ilaahay oo la dabaasho bidaca iyo waxa lamidkaa ah waxaa weeyaan way khasaareen kuwa sidoo kale alla subxaana wa tacala wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu aladiina kafaruu yarudduukum calaa acqaabikum fatanqalibuu khaasiriin daacatu lkufaar ma lagu ma lagu galo yacni ma wanaag laguma gaaro khasaarun baa lagu gaaraa laakiin ayna aawo dhegihii maqli lahay waxaas aaweyna nacam dhegihii maqli lahaa aawey waxaaba la moodaa khasaarada in islaamka oo la qabsadaa inay khasaaradu keenaysa saasay in badan oo dadkii kamida ayay moodayaanba waxaa kaloo sidoo kale yani dadka isku shabaho gaalada waxaa lagu tilmaamay yani ficilkooda foolxumadiisa ayaa la tilmaamay oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxau yihi xadiis bukhaari ku sugan abqadu nnaasi ila allahi halaata dad ilaahay agtiisa waxaa loogu necab yahay saddex mulxidun fi lxaram mulxid xaramka dhexdiisa ilxaad ku sameynaya wa mubtagin fi lislaami sunnatan jaahiliya iyo nin islaamka dhexdiisa raadinayo inay soo noolaato sunno jaahiliya asaaliibta maanta lagu raadiyaa sunna jaahiliya in dariiqo jaahiliya inay kusoo noolaato aada bay u badan tahay oo waxaa weeyaan idaaca dadku taqaaliid iyo dhaqamo aynan lahayn baa loo soo raray wadamada islaamka koodiina waa laga dafayaa waa laga faramaroojinayaa nacam kaanina waana laga faramaroojinayaa mid kale oo aanan dhaqan u lahayn ayaa lagu keenayaa marka waxaa dhici karta in lagu yidhaha marka diinta saxiixa la akhriyo ab iyo oday kama soo gaarin annaga waxaan oo yacni dadka mabda-an gaalada watana ay aada arrinta u dhiirigeliyaan oo annaga culimmadii hore aan la jirnaa ay kuleeyiin aaw culimmadii hore yaa ah abuubakar iyo cumar waayo culimmadii hore nacam dariiqi ay ku taagnaayeen baa ah soo ma garan wax aysan ummaddan ab iyo oday iyo yacni isri aynan ulahayn oo diin ila diinkoodii iyo iimaankoodiina yani meel xun gaarsiiyey oo meel xun meel yani mowqif aada u daran ay gaarsiiyeen diinta ay gaarsiisay yaa loo soo dhoofinaya maa taa lagama hadlaya middan un baa laga hadlaya dadka marka idaacadaha u furtay dad badan baa waxaa weeyaan dhaqamadan gaalada siyaa dhaqamada jaahiliyada ah siyaabo fara badan baa naloo soo geliyaa siyaabaha naloo soo geliya waxaa kamid a idaacaadka loo furay telefisyonaadka la furaayo iyo yacni usm iyo joornaalada iyo yacni madaarista la keensanayo madaaris baa dalka islaamka dalalka islaamka la keenaya dadkii waxaa loo ballan qaadaya waa kan adduunyo badan baad helaysaan haddaad ka baxdaan madaaristan dhigta madaaristana muqararaadka lagu dhigo maxaa yeelay haddii dadka maskaxda laga qabsado ama yacni tacliinta laga soo galo ay tacliintu ka kharibanto arrinkooda waa darnaanaya waxaan nebiga ale tarbiyadii ayaa si kale noqonaysa walidaalika wasaaraadka wasaaradaha tarbiyada iyo tacliimta waa la laysku daraa atarbiya watacliim wasaarada noocaasoo kale muqararka ay dejinayaan waxaa weeyaan dadkan jaahiliyada aan ka sheegaynaa la socdo yani jaahiliyada khilaafa nala yiri iyagaa muqararaad soo noo soo dejiyo muqararka iyagaa noo keeno soo ma garan xaggee marka wamubtagin fi lislaami sunnatan jaahiliya dhaqamo fara badan oo dadku aynan aqoonin ayaa ummadaha dadkan dibadaha ka imaanayo intay keensadaan la maalgeliyo oo min qibali aljaahiliyiin ay dadka jaahiliyiinta ay soo maalgeliyaan ayaa dalalkii islaamka lagula soo laabanayaa markaa dabadeed ayaa marka waxaa lagu sameynaya dadkiibaa waxaa la barayaa wax badan oo aynan hore u aqooninba oo jaahiliye maxdi ah nacam ayb lacagtii iyo waaayani waxaad arkaysaa lacagaha gaalada inay aada ugu bixinayaan waxaas in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illah fasayunfiquunaha uma takuunu calayhim xasratan uma yuqlabuun waana ujeednaa in hadda ay shalay laftirkeeda ay ku tahay inay gaaladu lacag ku bixinayaan ilaahay jidkiisa inay dadka ka leexiyaanna waa taasa caruurtii iyo dumarkii iyay weliba aada iyo aada ugu dadaalaan caruurtii iyo dumarkii oo aada iyo aada loogu dadaalayaa kuwo badanna adduunye jacayl dartiis bay u keensadeen marka ilaahay in laga cabsado yacni dadka sunna jaahiliya yacni ku dalbaayo islaamka dhexdiisa ku dadka ku baraayo ee ku ee kula imaanaya noocyadoodu waa badan yihiin marka ilaahay subxaana watacaala iyaguna ha ka cabsadaan iimaankana ha isgeliyaan dadka muslimiintana ha ka waantoobaan oo ha ogaadaan wa mubtagin fi lislaami iyo mid islaamka dhexdiisa ku doonayo oo dalbayo sunatan jaahiliyatan sunno jaahiliya tii islaamkana waa waa tirtiraa inuu tirtiro rabaa maalinba maalinta ka dambaysaa mid sunno islaam unbuu baabi'inaya mid jaahiliyana waa la keenayaa nacam taa marka ulajeedkeedu waa maxay nasalu llah asalaama hadduu diin idaacadaha haddii diin lagu sheegayana waxaa la keenayaa yani mid aan yani aysan u kala baxsanaynba asludiinba aan waxba ka aqooninba oo iska taqliidi un iska ah wa mualibun iyo mid raadinayo dalbayo dama mri'in muslimin bigayri xaqin qof muslima dhiiggiisa raadinaya xaq daro liyuriiqahu si uu daabiyo iyo xadiidkii kale latatabicuna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakaluu juxra dabbin tabictumuuh waad raacaysaan buu yihi god masalwaaney hadday galaan waa ka dabagelaysaan intuu ciriiri ka qabo ka fiirsan maysaan xataa nacam marka waxaasoo dhan marka waa dadka say ugu dayanayaan shanaacada ka muuqanaysa iyo habka yacni eh, ay tahay yaa ilaahi subxaanahu yaa nabiga caleyhi isalaatu wasalaam uu nooga tilmaamaya intaa marka jaahiliyad haddaad ogaatay marka eh, khilaafu lcilmi inay tahay xagga luqada sharciga jaahiliya mutlaqa muqayada inay u qaybsanto midda mutlaqaana ay tahay yacnii in waddan laga helo ama magaalo daarulkufri kufri oo kale daarulislaamkana marka aandaar kalena aan laga helaynin daarulislaam oo kale ama xagga waqtiga jaahiliya mutlaqaa ma jirto nabiga bixsadiisay ku baaba'day dhinac kale jaahiliya uulaa iyo jaahiliya ukhraa bay u kala baxaan jaahiliya uulaa waa midii islaamka ka horreysay jaahiliya ukhraana waa fil islaam islaamkii dhexdiisii markuu yimid kadib yaa dadkiisii akhlaaq jaahiliyeed baa laga arkayaa oo kale jaahiliya muqayada ama jaahiliya eh, ukhraa waxaa iyadana sidoo kale yani aan tilmaanay xukunka in jaahiliyada la khilaafaa maxay tahay waaba asalka diinka weeyaan asalkii diinka iyo maqsuud sharciga weeyaan waana midda maalin walba haddaad garanaysa macnaha faatixada ku dhadhamayso ihdina siraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala daliin maxay tahay jaahiliya inaad khilaafto weyaan waxa alla ka baryayso ambiyada ilaahayna aad raacdo isku soo duduub marka war dariiqa toosanoo la qaadaa wuxuu keensanayaa in la khilaafo jaahiliye in la khilaafo nin aan jaahiliye khilaafin dariiq toosan ma qabsan karo ma haysan karo waxaa kaloo iyadana marka aan taana waxaa tusaya xukunka jaahiliyada in la khilaafaa waajib inuu yahay bal maqsad sharciya inuu yahay waxaa tusaya kitaabka aayadihii qur-aanka qeyb aan ka akrinay kitaab waxaa tusayo sunnadii baa tusaysa ijmaacii iyana waa tusaya qofkii raba inuu ku xeel dheeraadana arrimaha wax badan ka akriyana kitaabka ha daalacdo iqtidaau siraat lmustaqiim mukhaalafata asxaabi iljaxiim waa min anfaci kutubi sheikh ilislaam ibni taymiya raximah llahu tacala waa kitaab mukhtasar oo kooban weliba inta markaas igu soo dhacsanayd ayaan qoray buu yihi nacam intii hadda aan istixdaarsanaa un baan qoray buu yihi nacam soo ma garan waxaa kaloo iyadana sidoo kale laga alifay kutub fara badan tashabuha gaalada laga alifaa jiro waxaa kamid a ah imaamu dahabi risaale yar buu leeyahay tashabuh lkhisiis la yiraahdo ama kalena yani way ka alifeen kutubtooda qur-aankuna waaba ku badan tahay dariiqaas yacnii toosane islaamka in la qaado aan la qaadin duruqda kale marka <clears throat> jaahiliyada waxaa weeyaan marka jaahiliyadana waxaan kaloo si kale aan ugusoo aan ugu soo tilmaanay wax allaale oo khilaafsan wixii ay la yimaadeen rususha ama yahuudiyad ha noqoto ama nasraaniyad ha noqoto ama dastuur adu gacantaada aada ku qorata ha noqdo ama ha noqdo yacnii khilaafsan kitaabkii mar hadday khilaafsan yihin wuxuu wixii nebi maxamed uu la yimid sala allahu calayh ali wasalama waa jaahiliye weeyaan waa jaahiliyo ayay noqonaysaa nacam marka xukunkii jaahiliyaduna waa kaasa marka kutubtaana in ha loola laabto amaa kitaabku dhowr iyo dhowr boqol iyo dhowr mas'ale ayuu ka warramayaa oo ugu waaweyn waxyaabaha jaahiliyada lagu khilaafay ummaddanna in badan oo ka mid a ah ay ku sugan yihiin oo ka dhacdhacdo ayaad arkaysaa waxaan ugu talagalnay marka inaan anaguna baranno kana waantoono kitaabka waxaa iskale shekhulislaam waxaa iskale sheikhulislaam maxamed ibn cabdilwahaab raximah llahu tacaala ayaa iskale waxau dabcan maxamed ibn cabdilwahaab ibn sulaymaan atamimi ayaa weeyaan magaciisa baldat lcuyayna ayuu ku dhashay oo najdi ka mida ah sanadka markuu ah kun boqol shan iyo tobankiiba u dhashay cilmigana dabcan maka iyo madiine iyo ayuu ka qaatay iyo aabihiis iyoiyo yani adeerkiis iyo qoys cilmi ayuu ka dhashay oo aabihiis yani wuxuu ahaa nin yani aada fiqiga xambeliga u yaqaano mufti ku ah adeerkiis sidoo kale ahaa walaalihiis saas oo kale ahaayeen culimmadii madiine ay wax ka qaatay maxamed xayaad sindi ayaa ka mid ahaa marka eh, dacwo aada iyo aada u qiimi badan ayuu faafiyey diinka markuu qur-aankiibu markii hore xifdiyey uma fiqigiibuu bartay kadib yacni kutubtii iyo culimmadiibuu ka akhristay xadiidkii iyo wixii iyo lamidka ahaa cilmigaana marka faraha badan wuxuu ku darsaday sheekha raximah llahu tacaala dadaal inuu cilmigiisii uu ka mira dhaliyo u dadka dacwo ayuu ku darsaday oo wuxuu ahaa daaci muslix ah buu ahaa sheekh maxamed ibn cabdilwahaab raximah llah kutub fara badan buu lahaa oo uu ku islaaxiya laafiyama mawduuca caqiidada weliba kitaabu tawxiid buu leeyahay wuxuu leeyahay usul halaatha wuxuu leeyahay masaa'il aljaahiliya kitaabkan waxa uu leeyahay kashfu shubuhaat mukhtasar zaad ilmacaad mukhtasar asiira ayuu leeyahay iyo mukhtasar almuqni wa sharxi buu leeyahay sheekhu markaa aad waxuu dhintay bishi shawaal sanadku marku kun laba boqol iyo lixdii buu dhintay dacwadana awlaadiisii baa ilaahay u barakeeyey in badanoo awlaadiisii kamida ah baa ka xambaartay iyo iyo duriyadiisii kale awowyaalka kuwa u ahaa iyo iyo dad fara badan ragga wax ka qaatay waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan bin xasan saaxib fatxulmajiid awowga u ahaa waxaa kamid ahaa ardadiisa kamid ahaa xusein ibni maxamed ibn cabdilwahaab isaga uu dhalay baa kamid ahaa cabdillahi ibni maxamed ibn cabdilwahaab baa kamid ah way badnaayeen marka waxaa kamid ah ibnu khanaam ayaa kamid ahaa iyo rag kaloo fara badan marka dacwadiisana ilaahay caalamka oo ku anfacay xaqiiqatan islaaxiisiina aada iyo aada buu u anfacay ummadda kitaabkan marka kitaabkan ahmiyad baa culummadu siiyeen culamo waaweyn baa sharxday aimada dadka yani culamada waaweyn sharxay waxaa ka mid a ninka la yihahdo abulmacaali maxamuud shukri alalusi maxamuud shukri alalusi ayaa ka mid ahaa culamaa lciraaq ahaa wuxuu dhashay sagaal iyo tobankii bisha ramadaan sanadku markuu ahaa kun laba boqol toddobaatan isdeedi wax yar kun iyo laba boqol lixdii buu dhintay sheekha maxamed bin cabdilwahaab isagana wuxuu dhashay kun laba boqol toddobaatan iyo saddexdii kun laba boqol toddobaatan iyo saddexdii buu dhashay isaguna marka aduu waqtiga un u dhowaa weeyaan qarnigii ku xigay isaga ayuu joogay guri cilmibuu isaguna ka dhashay usradiisa usro cilmi iyo adab lagu yaqaanay aabihiis cabdullaahi caalim buu ahaa mu-alafaad fara badan buu lahaa awowgiis abuhanaa maxamuud shihaabudiin ayaa la yidhaahdaa waa ninka iskale ruuxulmacaaniga tafsiirka awowgiisu ah ninkan isagana kutub fara badan buu leeyahay kutubta u alifa waxaa kamid a ah kan sharxu masaa'il iljaahiliya kamid ah sharx fiicanna uu saaray runtii waxaa kamid a ah kutubtu alifa gaayat lamaani fi raddi cala nabhani waa laba mujalad yuusuf nabhani ayuu ku radiyey kitaabka kitaab la yihah yuusuf wuxuu qoray yuusuf nabhani wuxuu qoray kitaab la yihah shawaahid lxaq fi jawaazi istigaasati sayid اlkhalq kitaab ou istiqaasada nebiga ku banaynayo shirkiyaad ou ka buuxo ayuu qoray dalkana waa ku arki jireen dabcan aaday u haysa jireen nimanka khuraafiyiinta marka wuxuu leeyahay kitaab marka wuxuu ku radiyey gaayat lamaani fi radd cala nabhani lera aada u qiimo badan waa matbuuc isaga laftirkiisa kutubta u alifay waxaa kamid a fatxulmanaan ayaa kamid ah wahuwa kitaabun atama bihi minhaaj ata'siis fi raddi calaa daawuud ibni jirjiis kitaabka uu qoray cabdulatiif ibni cabdiraxmaan ibni xasan ibnu maxamed ibn cabdilwahaab uu qoray ee uu ibnu jirjiis nin ciraaqi buu ahaayo uu ku radinayo ayuu dhammaystiray dhammaystir buu kuleeyahay fatxulmanaan baa la yidhaahdaa sabu lcadaab calaa man saba alasxaab kitaab la yidhaha cadaab yani uh, raafidada uu ku radinayo iyo kutub fara badan taariikhu najdi iyo iyo kutub adow fara badan buu lahaa wuxuu dhintay afar iyo toban markay bisha shawaal afar ay ahayd afar kun saddex boqol afartan iyo labadii ayuu dhintay sheekhaasuna marka shuraaxda kitaabka marka ninkaa ayaa kamid a ee iyo culumo kaloo fara badan kitaabka way sharxeen ahmiyadda kitaabka oo uleeyahay dadka muslimiinta tarbiyeyntooda ahmiyadda oo uleeyahayna insha allahu tacaala waan arki doonaa darsigeena koowaad ee kitaabka marka aan bilaabayna aan ku arki doonaa in sha allahu tacaala hada wabillahi towfiiq sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa wasaxbihi wasalam